raxmaan raxiim eh, adigoo mahadsan eh, waktiga abaaliga ay siiyey arrintaasi waxay dhacday eh, maanta dalinkii hore marka ay isu yimaadeen golihii maaragtay baarlamaanka ama isugu yimaadeen magaalada darowda kasabhiga diicadiga ahaa ehm, taa waxaa ka horeeyey iskudayo fara badan oo baarlamaanka iyo doodo fara badan oo baarlamaanka ku jiray ehm, waxayna ahayd runtii mooshin qiimo leh heshiiskaasi xaqiiqiga ah uu kusii socday eh, in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba eh, xilka laga qaado baxsaanta laga qaado laakiin waxaad moodaa shaqo badan oo ay xalay qabteen in ay madaxweynuhu iska weeciyey kuna weeciyey guddoonka eh, baarlamaanku ku weeciyey golahiisa wasiiradu marka taa waxay ka tarjumaysaa waxyaaba badan oo isbiirsaday kacdoon shacab oo jira dhibaatooyin fara badan oo intaa uu xukunka jiray ama hogaanku ahaa cabdiweli isbiirsanayey haddana ay keentay stageka maanta aan joogno ahaa in golahiisii wasiirada shaqadii laga ceyuriyey injineer maxamuud ogaantaadan waxaad ii sheegtay in mooshinkan maanta baarlamaanku ama kalsoonida ay kala laabteen xukuumaddu inay ku tacalluqday in ayba madaxweynaha xilka ka tuuraan arrintan bal sidee ku timid faahfaahin badan ka bixiya iminka xiisadan siyaasadeed waxay ku timid waxyaabo badan oo isbiirsaday oo uu runtii mas-uul ka yahay yahay madaxweynaha habeenwii arada maanta lagala dhacay golaha wasiirada waxa weeyaan golaha wasiirada waxay ku shaqeeyaan sakarka iyo eh, siyaasada madaxweynaha dabcan waa garan karaa cidi kasta siyaasi ah in uu eh, kusii jeeday maanta eh, intan soa golaha wasiirada arrintaasi kusii jeeday madaxweynaha oo isagaa mas-uulka ahaa dalka siyaasadiisa iyaguna waxay ku shaqeynayeen sakarka iyo siyaasada madaxweynaha mideeda kaleeto waxaa weeye wax badan isbirbirs ah eh, wax badan baad been u sheegi kartaa laakiin waxaan u malaynayaa soodabagooboobayso dhab imaanayso ehm, waxaa jirta dhibaatooyin fara badan oo shacabku ay tirsanayaan sida tan ugu horeyso oo ah warshada lacagta daabaca dowladda soomaaliga daabacda oo ku taalla bangiga boosaaso dhexdiisa oo uu madaxweynuhu dhowr jeer baarlamaanka looga yeeray uu xaqiray dalka waa la wada joogaa midna dibadda intuu ka yimid ma mooga waxa meesha ka socda cid walba waa og tahay wixii xalay kusoo kordhay dalka madaxweynuhu waa dhintay maalin walbana waa uu daabaca taa waxay keenaysaa warqada oo efor ah in inuu daawaco lacagta har karansiga ah ee us dolarkan ay jeebkiisa ku dhacdo xaqiiqdii markaa kuu sheegay halkaa waxaa ku ceertoobaya oo ay hanti u noqonaysaa lacagtaasi eforka ama warqadahaas dollarka ah dadkii hantiyayaasha ah waxaana gacantooda ka baxaysa lacagtii har karansiga ah oo jeebkii hogaanka eh, ku dhacayso oo markaa suu doona ka yeelay waxaa imaanayso culays fara badan baa imaanayo eh, halkaasaana dhibaatada ka imaanaysa dhibaatadaasuna waxay kamid tahay qeyb un ka timid carabi dadka iyo maadaama shacabku ay masalayaan xildhibaanada waayahay waxaad ii sheegtay in madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaas isaga uu ka dambeeyey go'aankii laga qaatay golaha wasiirada sidee buu ugu dambayn karaa isagu haddii wasiiradan shaqadooda uusan ku qanacsaneen uu xaq u leeya inuu xilka ka qaado ama uu badelo wasiirkii uusan ku qanacsaneen maxaa keenaya in uu golaha baarlamaanka kala hadlu yidhaahdo kalsoonidii kala laabta waxaa markaas leeyahay golaha baarlamaanka isagaa soo abaabulay in ay ka qaadaan xasaanada kala noqdaan golaha wasiirada taa macquul ma aha laakiin waxaan ku leeyahay mooshin isaga ku wajahan maadaama isagu laba daro mid kala doora wey mooshin isaga ku wajahan in uu qarashaad iyo ku bixiyo siduu doonaba markaa ku weeciyo ama ha noqoto dagaal fara badan iyo juhdi badan uu geliyo policy ah dhanka siyaasada xaggeeda waxay dhici kara laakiin xaqiiqda markan ku sheego xalay oo ugu dambeysay mooshinka wuxuu ku wajahnaa cabdiweli wuu ku wajahnaa cabdiwelina hadduu ku wajahan yahay waxa weeye maamulkiisa iyo dhan ku wajahan yahay haddaba haddii golaha wasiirada markaa lagu weeciyeyna hadda waxaan umalaynaya marna ka fursan mayso cabdiweli in uu ku wajahnaado waayo inta uu sameeyey oo loogu dulqaatay baa maanta waxa uu ku sugan yahay haddii la oran lahaa xagga nabadda haddii loo garan lahaa xagga dhaqaalaha cid walba waa garanaysaa inay daxka saarantahay go-aankan baarlamaanka ay qaateen marka maxaa lagu macnayn karaa waxaa lagu macnayn karaa cid kastoo siyaasi ah waxgarad ah oo siyaasadda dhowr sane kusoo jirtay ama sanadayaal kusoo jiray in maamulkan ay kaga dhammaatay puntland puntlandna ay u baahan tahay isbedel dhab ah dowladnimo dhab ah waxaan u malaynayaa maraykan ay iftiinayso ah in maamulkan la yeelan doono mar haddii aad moodayso in xildhibaanada wadama oo ka mas-uula shacabka reer puntland inay dildilasho ka bilaabeen waxaa beeli ku hay waxaad mar soo hadal qaaday in lacagahan been abuurka la daabacayo inkastoo aad eedda saartay inuu mas-uuliyadda leeyahay madaxweynaha haddana waxaa gobolka ka jira bal eh, eh, qalqal ah lacagtan been abuurka ah eh, soo lama dhigi karo ganacsatada dhanka puntland ku sugan ee lacagaha daabacay ee maamulka ma ah waana og yahay waana garan karayaa laakiin waxaad moodaa inuu iska dhagatiray inaysan u arkin shacabka reer puntland kuwa wax fahmaya lacagahan been abuurka ah oo uu samaynayo waxa uu ka doorbiday inuu in ay dowladdu emergency shirey kusoo xaroodaan dollar ah marka eh, lacagta kale waa la daabacaya waxaa lagu soo bedelaya lacag dollar waa garanaysaa waxaasoo dhan waxay ku arooraysaa madaxtooyada madaxweynaha iyo inta kaadhow marka taa iyadaana waxay keenaysaa saboolnimay keenaysaa dalka intiisii kaleente dadkii lacagta lahaana waxaa dhibaato ku noqonaysaa inay heli waayaan haar karansiga wax ku shaiibsanayaan lacagta shida soomaaliga ee la daabacaya oo ah lacagta eh, airforka la yaqaana ama ah, baybarkan caadiga ah oo aan innaba ha yaraatee eh, xuduudaha punt puntland marka ay aysan ka shaqayn hadda waa garan karaysaa macnaha iyo faa'iidada ay leedahay qofka marka looga bedasho dollar taasi waxay lamid tahay eh, sidaan anigu u arkaayo maamulka uu hogaanka u hayo eh, cabdiweli inuu isbaara u dhigtay waan u arkaa waxba kama duwanaa isagoo ama isbaara u dhigtay ama baag u dhigtay oo yiri lacagta haarkaala sida jeebkiina ku jirta waa inaan la baxaa waa idinkugu bedelaa waraaqa caadi ah waxba ma dhaanto eh, yani waa sidaas oo wey waayahay kacdoon baa jira oo dadka qaarba waxaa meelaha qaar laga dareemayaa inay dowlad ku kacsan yihiin sida burtulle iyo boosaaso kacdoonadii ka dhacay ogaantadan shacabku hadda mm, iyo xiriirka ka dhexeeya dowladda cabduulgaas xiriirka shacabka aad buu u liitaa xaqiiqdii markaa kuu sheego shacabka puntland waa shacab fiican waa shacab dulqaad badan waay dhankaa marka loo eego laakiin xaqiiqdii tahay shacabku inuu yahay shacabka shacabka ugu wanaagsan intii la dulqaadan karana waa dulqaateen dacdoonku kuma fsina oo keliya boosaaso burtillana waa ka dhacay oo gobolka mudug ka tirsan anigi waxa weeyaan dacdoonka oo dhan ways haystaa waa garan karaysaa maanta mashiinow ah oo aan kaajoogshi lahayn oo la daabacaayo marka waxaad moodaa cabdiwali dalka inuusan danba ka dalka iyo dadka waxa ku nool dad wada arkaba markaan arkayo dhaqanka uu ku injineer haddii aan ugu laabana dib xiisaddii siyaasadeed ee maanta dhacday wararka qaar waxay sheegayaan in lacag imaaraadka ka timid oo konton kun ahayd in laysku qabtay oo la sheegay lacagtaas in horumarin lagu samaynayo dhowr wadda lagu dhisay hase ahaatee baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo madaxtooyadii lacagtaas laysku maandhaafo arrintan ay keentay in markii dambe baarlamaanka go'aankan qaataan arrimaha maxaa kala socota horayna waa uga hadlay doonaysa ayuu dibada lasoo galaa ehm, ama ha lagu soo siiyo lacaga horumarisa ama ha lagu soo siiyo lacaga habeento halduwali dalka intuu kusoo noqdo heshishada dibada lasoo galo baarlamaankama horkeenin horeyna uma dhicin waaba kuu sheegayaa baarlamaankuba waxuu haystaa wuxuu isagu leeyahay shacabka reer puntlandna wuxuu haystaa dadaan waxba garan karin haldoolay dambiyo fara badan ayuu ka galay intaa waxa weeyaan baarlamaanku waa sugayeen shacabka reer puntlandna dulqaadis oogla ayay ka muujeen lacagta laga soo siiyey waxaa lagu sheegayay shan iyo toban milyan saddex milyan iyo barna waxa uu ku bixiyey laba milyan iyo bar erboorka hal milyanna wada ayuu ku bixiyey ha yeeshee ma soo mirin nidaamkii umana sharixin mana horteedin heshiiskii dhabka ahaa ee ula soo galay dibadda marka waxaad moodaa inuu uu hareer maray shuruucdii dalka u degsanayd mar haddii shuruucdii dalka u degsanayd uu hareer maray warbixin dhab uusan siinin baarlamaanka markaa baarlamaanku inay waajibaadkooda fushirayaan waxaan u malaynaya cidna caadi kama